soomow iyo aniga waay markaan oo maxay tahay soomow iyo aniga waa ishabaaraynaa eh, insha allahu tacaala kelimadeenna intaanan u gelin sidii oo kale haddana waxaa inoo jira ogeysiis iyo fariin aanu u dirayno asuufiya qoladaanu ishaydnay asuufiya shalaytoole waxaa nala kulmay oo noo yimid dhalinyaro ka socda nimankii odayaasheennu maalmahan is haynay waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay doodii in la sii wado maasha allah baan nidhi aad baan ugu faraxna waa soo dhoweyn laakiin ma wadaan shardigii ma soo fulisan shiikhii hebel ahaa oo culimmadiina waaweyn ka mid ahaa oo halkan nala deganaa ma wadaan waxay yidhaahdeen maya waxaan ku nidhi cafwan shardigaada ku xirnay kaas waa maxaa yeelay labadii gooroo hore odayaashii markii ugu horreysay aan doodaynay labadii sheikh siciid iyo maxamedba tii labaad annagoo sugaynay noo gooye wiilal yar yaroo xerowa la keenay waa soo dhoweyna dabcan waa la doodnay oo ma xaqireen laakiin iyaga lamaanan ballansanayn waxaan nidhi culimmadiinna waaweyn baanu rabnaa shiikha hebel ahaa ee halkan joogaanu rabnaa waxay yidhaahdeen haddii aanu weyne ka waran haddee wadaad weydaan adinka dhallinyaradaa socda shiikhiinni hadduu gabado go-aan qaata marka adigu waay kuso waxay yidhi annagaa rabna inaan dooda kula galno adigu waxaa tihi haatuu burhaanakum diyaarna waa nahay waxaana khayr allah idin waa maasantihiin haddiiba adinka aad diyaar tihiin adinkoo ishuba aad bay u fiican tahay laakiinse dhallinyaro dhallinyaraan u haynaa xer xer baan u haynaa ama shiikhiina weyn ee adinkiiba idinla weyn kaasaanu rabnaa si fiican koofiyadda in looga rido maxaa yeelay ninkaas haddaan ishelno oo uu dadka hortooda ku jabo suufiya inaana waxba cayahayn baa kuwa xataa guryaha jooga ogaanaya laakiin hadda wiilal yar yara wax kastoo u caddaysaba wiilal yar yar buu ku helo ceejiyey hadda waxay ku soo qoreen internetyada wiilal yar yar oo helo ceejiye maxay tahay waa aflagaado iyagaa yimid anugu uma yeereen dadka yararka waxna uma dhimina waan doodnay shareecada ilaah markaan ku doodna weliba nin odaya marka dambe yimid ayay iska caddaatay dee waxa ay haystaan hadda mar labaad baan weli leenahay mar saddexaad marka in shiikhaas ay u yeedhaan haddaanay u yeeri kelin annagaa fariinta dhiibayna mar labaad marka ninka odayga waa nin aada isu astura ma jecla la ii sheegay inuu doodo ma jecla haddana waa ramsi ay fiirsadaan oo ilaalsadaan waa aad ba u fiicnaan lahayd inuu bannaanka iskeeno oonu wada hadalno oo haddaan isfahmi weyno aanu ishabaarno layska hari maayo arrintooda iskaharid ma jirto runtaa laysu sheegay maxaa yeele inaan isgarab soconno dadkiina la lumiyo sax maalin walba shirki baan inkirayna adna shirki baad ammaanaysaa qaarna waxay rabaan hawsha inaan la sheegin kilkisha lagu hayo manhaju salafi saalix waxaa la yidhaha manhaj salafi saalix oo shirki qarinaya muxuu yihi manhajku waa kii salafku shirkiga tuuri jire iyagana fariintaan u dirayna waxaa weeye tawxiid iyo shirki baa ishayee meel dhexa ma jirto falaxibol baan ahay dhexdhexaad baan ka ahay ma jirto shirki iyo tawxiid baa ishaya shakhsiyaadkaas waa kala matelaya oo hadduu asagu guulaysto injiilaani iyo uweys iyo roog feeci loo yeerto oo awood yaal fataxadaasa hirgelaysa ilaahay baan ka maangalna waxaas m ma adkaan doonaan haddii ayaga la jabiyo dacwadaanu socotona waxaa meesha ka baxaya awliyaa allaahi adeeg ilaahay keliyaoo loo yeertaa soo baxaysa soo laba caqiide maaha wax dagaalamaya waa caqiidatu tawxiid iyo caqiidatu shirk musaawame iyo gorgortan male marka meel dhexood istaagtaba ma leh haddaad ilaahay rumaysay muwaxidiintaad garab istaagaysaa waxaa rabta ku khilaafsanow laakiin waxa ugu muhiimsan oo ay wadaan waa maxay ilaahay keliya cibaadada in loo khaalis yeelo awliyana aan lagu darin cibaadada banaanka laga dhigo alla keliya taa nimanka dhexdhexaadka iska dhigay baan u dirayna ama suufiya waxaan leenaha haddii culimmadiinni halkan joogtay ay xishoodeen nin waxaan garanayaa bannaanka isu soo dhiga ku faana munaaqibka baraha bulshada ka buuxa waa soomow wuxuu yidhi soomaaliyaba waxay burburtay markii munaaqibka laga tegey sheikh hadda si fiican usoo caanbaxay oo bannaanka joogowa wuxuu yidhi munaaqibka laga tegay oo waddankii ku burburay waxaan haddana ballan ku qaadeynaa inaan munaaqibkii soo celinno marka idan abaabulka amase kacdoonka soo celinta munaaqibka aabbo waxaa ah waa isaga isaga laftiisaan leenaha marka iskaansii muqdishoaan wada joognaa laba qof oo soomaaliyaa nahay dood haddii waxaa lai sheegay weliba baraha bulshada laiga sheegay inay jirto inay suurtagal tahay in suufiyadu ninkaa odagaa soo diraan si uu u habaartamo maadaama u aada isuu kalsoon yahay oo uu ku kalsoon yahay asaga iyo munaaqibkiisa iyo burdihiisuba xaq inay ku taagan yihiin annaguna waxaan ku kalsoonnaha xaq inaanu ku taagannaha burde iyo munaaqib iyo jawhar nafiis iyo tadhiir alyaqiin iyo ifraax tafriix lkhaair kulli baatil waayaan leena laa asla laa bal waa shirki iyo ilxaad waxaa ka buuxa soomow iyo aniga waa markaan oo maxay tahay soomowi aniga waa ishabaaraynaa habaarkaasna qur'aankaa lagu sheegay faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa'aka min alcilmi faqul tacaalow nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين waxaan isku habaaraynaa ilaahay lacnadiisu beenaalaha inay ku dhacdo maalin jimco ah shacbaan baaba lagu jiraa ama ramadaan baa la gelaya midkood baan ballamayna inay mar dhow ahaataan jeclaan laha waliba fii daakhili shacbaan banaanka in lasoo soo fadhiisto jimcaha gelinka dambe aan nin walba ilaahay baryo aniga asaga diyaar baana aniga soo asagu ma dhihi munaaqibka xaq ahaa baail weyaan la kufri waa waxaa marka fariintaas rabaa qof kasta ama ka arka bulaha bulshada amase isagii yaqaanaba soomu ha la gaadhsiiyo ha la gaarsiiyo habaar usoo diyaar garow aniga adiga haddaad xaq ku taagan tahay haddaadan xaq ku oo is ogtahayna toobad keen adiga saaxiibadaada allahu akbar wax kale meesha ma yaallaan haddii ay toobad keenaan wax kale iskuma haysanno hadday toobad keenaan waayaan oo sidooda kusii doodayaan oo weliba ay rabaan inay soo kiciyaan caqiidatu shirki habaarkaasaan ku kala baxayna habaarku xabad maaha aaka maaha caqiidadaasoo kuma qanacsanin bannaanka aniga iyo adiga waxaana rajaynaya insha allahu tacaala nin geesiya weeyaa la ninkaas oo ku cadcad mabdigiise bannaanka inuu iman doono ilahay idankii oo uu habaar geli doono dabeedna ilaahay xaq iyo baatilkii si cad u kala saari doono liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina intaas waxa weeye meeshii ay noo maraysay wadahadalladii ee doodii iyo farriinta hadda aan dirayno inay warwareegaan maaha culammadooda waaweynna bannaanka iskeenaan hadday iskeeni waaya ninka odagaa toos farriin ugu dhignay foolka fool weliba hadduu ka cudur daarto meelaha uusan imaan karin meelaha uu jooga ugu tegayna masaajidada waaweyn oo la yaqaano ayaanu tegaynaaba marka meel lagu gabada ma le qabuuli ama waa toobad keeni ama ilaahay baa ku halaagi waxba kama dhexeeyaan waxaa kuu soo haray eh, intaas waa fariintii aan gudbinaynay insha allahu tacaala kelimadeenna aan u gudbaya ilaahay idankii oo maanta ku saabsan anoo soo koobaya tan hore waxaa inoogu dhammaatay fariintaasaanu dirnay laba qoloba u dirnay kuwa dhexdhexaadka iska dhigay dhexdhexaad wax la yidhahda ma jiraan shirkii towxiid baasaye meel raac iyo kuwa shirkigoodii difaacanaya haddaad cilmi u haysaan culummooyin culummadooda weeye kuwooda waaweyn banaanka imaada haddaad warwareegtaan oo isleedihin xaq baan ku taaganahayna ninkiina idinkuga xaasan baa eriso bannaanka soo dhiga aniga asagaa ishabaarayna fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin ilaahay lacnadiisu iyo hooggaa ku dhaco kambeynta sheegaya ogaadana waxaa weeye haddii dadku baryotamaan annaguna ilaahay aan barinno ilaahay xaqa wuu kala saarayaa isla markiiba biidni illaahi jala waculaa xaqa iyo baailka habaar wax lagu degdega maaha laakiinse shirkigii baa raba inuu iska socdo dadna yeesho ummaddiibuna una naar u wadaa meesha keliya lagu soo qaban karo waa saas marka isgarab socod ma jirayso ilaahay idinkii haddii kale waxaan rabnaa dadkii iyaga daba socday inay fahmaan culimmadoodu inay baqday oo ay toobad keenaan oo ka soo haraan warkaas waa cad yaan rajaynaya insha allahu tacala jazaakum allahu khayra